isiiya sharaf ciheeda hohoyaday adabidka ha ku noolo ulmadu ka dhigriye cawiya subaho kulan wacan dhegeystayaal idilkiinba meel joogtaan si walbadinoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarikh ah ku aaseysan tahay sagaaliyo tobanka bisha koowaad sanadda qodobadaad barnaamijka kulanka keenan ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah shirka golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya uu qabsoomay xabig looga hadlay iyo faahfaahinno ku aadan ayaad maqli doontaan hogaamiyaha koonfur galbeedna waxa uu sheegay in muddo kooban ay al-shabaab kaga saarayaan deegaanada kaga sugan yihiin maamulka wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta arrimaha diintana wuxuu faahfaahin ka bixiyay heshiis wasaaraddu ay la gashay dhigeeda dalka masar dab khasaare kala duwan geysteyna waxauu ka kacay saldhig militari oo ku yaala armeniya yukrain waxay baaraysaa shil diyaaradada ay ku dhinteen xubno ka tirsan wasiirada dalka warbixino gudaha iyo dibadda xubnihii joogtada ayaad dhegeysan doontaan anigo abdicais beradaa barnamijka la socodsiin doona abdiraxmaan kiirsaafo samayn doona u diyaar garooba barnaamijka kulanka k yogyuge isyakaynayee yahanaad heshood layabaalatee yalowgaygadaan adiga yogyoge isyakaynayee yahanaad heshood layabaalatee yalowgaygadaan yaanayo yacaygii rido mayag leelaye waxaan yo'anayo yacaygii rido mayag leelaye arrimiyug yidhi waataad yurtee mayabaalayaan arrimeeyogiyidhi waataad yurtee mayabaalayaan yaldhinne yaabaad dhigtee reerkaan yabyabay yeelaha jartee yalowgayga daahaynaga yaldhinne yaabaad dhigtee reerkaan yabyabay yeelaha jartee yalowgayga xayaanayo yacaygii rido mayag leelaye xayaanayo yacaygii rido mayag leelaye arrimiyug yidhi waa taad yurtee mayabaalayan arrimihiguyidhi waataad yurtee lamaya baalayaan jartay yuctidhe iyo cobkii ka baxay iyo rabtii jartee yalowgayga daa ina yahay yaxdii beertii yuctidhe iyo cobkii ka baxay iyo rabtii jartee yalowgayga ayoanayo yaygii rido mayag leelaye waxayoanayo yacaygii rido mayag leelaye waxayo anayo yacaygii rido mayag leelaye heystan halgurigeedu yahay yo-aasho cododka waxaa laga hayaa maxamed yuusuf cabdi iyo qamar cabdulaahi harow ereyada waxaa iskale muuse cali faruur laxanka waxaa saaray maxamed cigo ilbir waan heysii soo baxay sannaddii kunsagaalboqoliyotodobaatanki daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k n n war maxaa u dembeeyey ma tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteeda oo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been melmasho melmasho tirisoo masaakiinta lu lugoysay maclasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad melmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed gatabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network knn kulmiyaad u taqaan isiiya shaarafci heedahohoyaday adabidkaha ku noolo qeybaha hore ee barnaamijka kulanka kenya ayaa gudagalina dhegeystayaal aynu ku bilowna ee waxaa shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa guddoomiyey ku-simaha ra wasaaraha ahna ra wasaar ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac qodobo muhiim ayaa looga hadlay iyadoo sidoo kale xubnuhu ay iskusoo hadal qaadeen warbixino guud oo xaaladaha dalka iyo sharciyo iyo hind sharciyeed ka doodeen xukuumadda iyo golaha wasiiradaba ay horkeeneen qaar kamid a ah golaha ama xubnaha golaha wasiirada wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya daawud aweys jaamac ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey waxyaabihii looga hadlay shirka golaha wasiirada maanta waxaa inoo qabsoomay shirkii caadiga ah ee golaha wasiirada waxaa shirka gudoominayay kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-isul wasaare ku-xigeenka mudane saalax axmed jaamac sida caadiga ah shirkan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga oo warbixino laga dhagaystay hay-adaha amniga iyadoo si weyn looga hadlay guulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka oo isgarabsanaya ay toddobaadkani ama maalmihii dhowaa ka gaareen dagaalada ama gulufka lagu hayo khawaarijta al-shabaab sidaad wada ogtihiin muddo saacadood ka yar ayay ciidamada xoogga dalka soomaaliya shacabka isgarabsanaya waxa ay ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan degaanada galcad ceeldheer iyo xaradheere taasina waxay ahayd guul runtii aad u weyn oo dad badan aysan filanayn balse ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kalsoonida shacabka ay arrintaasi u suura marka warbixintaasi ayaa golaha wasiirada ugu weynaa warbixintii maanta shirka golaha wasiirada lagu soo qaaday ajendayaal kalena waa ay jireen sida ajenda ku saabsan is-afgarad dhex maraya wadamada masar iyo soomaaliya dhinaca boostada iyo teknolojiyadda heshiiskaasi oo runtii qayb weyn ka qaadan kara dibudhiska hay-adaha kaabayaasha dhaqaalaha ee soomaaliya soomaaliya oo masar ay gacan ka siinayso soomaaliya marka iyadoo la eegayo muhiimadda heshiiskaasi ayay golaha wasiirada si wada jira u ansixiyeen in heshiiskaasi uu dhaqangel yahay isla markaana ay jiri doonaan wadahadallo dhex mari doona eh, dalalka masar iyo soomaaliya dhowaan oo ku saabsan hirgelinta heshiiskaasi ajendayaal kalena waa ay jireen oo golaha wasiirada loo qeybiyey kuwaas oo aqrin maraya marka hore kadibna eh, kulamada soo socda golaha wasiirada la filayo in lagu ansixiyo amaba ay wasiirada ka dhiiban doonaan doodahooda kadibna markaana aan loo gudbiyo haddii la yidhaahdo wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daawud aweys jaamac ayuu ahaa oo ka warbixinayay waxyaabihii looga hadlay shirka golaha wasiirada uu gudoomiyey ra wasaar ku-xigeenka dalka saar axmed jaamac dhinaca kale koonfur galbeedaan markaan eegnana madaxweynaha koonfur galbeed cabdicaiis xasan maxamed laftagareen oo warbaahinta dowladda wareysi waxa uu sheegay in markan koonfur galbeed ay diyaar u yihiin wejiga labaad dagaalka dhanka al-shabaab isagoo sheegay in muddo kooban oo hal bil ay kaga saari doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin al-shabaab hogaanka iyo ciidamada koonfur galbeedba bismillaahi raxmaan iraxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin eh, aada iyo aada u mahadsan tahay koonfur galbeed eh, sida a sheegtay madaxweynaha eh, waatuu sheegay wejiga labaad inuu ka bilaabanayo laakiin annaga koonfur galbeed ahaan mar hore ayaan abaabul galnay un diyaargarow badan suubinay markii oo ugu horeysay oo uu ku baaqay madaxweynaha in eh, khawaarijta eh, shabaab meel kasta ay joogto dowlad iyo shacabba loo istaago oo lala dagaalo xilligaasaan yaan bilownay diyaargarow eh, abaabul badanaan samaynay bulshada dhanaan ku wacyigelinay ciidamada badan oo tababaro dhameeyey baan diyaarinay goobihii ay ka howlgeli lahaayeen yaan geynay ilaa iyo saddexda gobolba in ay ka bilaabato qorshe ah oo abaabul ah ayaan samaynay marka guud ahaan dadka reer koonfur galbeed shacabka iyo ciidamada dowladda iyo cid kastaba waxaan diyaar u nahay inaan eh, aan qeybta ugu muhiimsan aan ka qaadano howlgalka iyo la dagaalanka argagixisada shabaab joogaan wallaahi aniga aragtidayda horta koonfur galbeed degmooyinkeeda say u badan yihiin kulli markii laga reebo afar degmo inta kaleba xor waayo waxa ay joogaan waa meelaha la isaga gooshayay iyo jidadka iyo sidii dee burcadnimada ahaa oo ay ku noolaayeen iyo inay miino geliyaan iyo ah markaan fiirinay khiyaasta waa joogaan dhibaatooyinkoodii iyo qaraxyadoodii iyo lugooyadii dadka waa la joogaan jidgooyadii iyo dhibaateyntii shacabka reer koonfur galbeed way ku haayaan muddo badanna waa kusoo haayeen laakiin waxay ila tahay haddii loo jeesto inaysan bil qaadanayn bil inay koonfur galbeed kaga dhammaanayaan qaabkan u diyaar garownay iyo istaraatiijiyadda hadda la suubiyey oo dagaal sida ay hal mar howlgal uga bilaabanayo saddexda gobolba meel kasta iyo degmo kastana aan u diyaarinay inay iyadana oberationka qeybteeda ay ka qaadato marka waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho inaan eh, sida ugu dhaqsaha badanna loo bilaabo gurmadka iyo diyaargarowga iyo fayska labaad ee dowladda federaalka ay noogu talagashay oo madaxweynaha uu ballan qaadayna waxay soo dedejinaysaa eh, sidii lagu soo afjari lahaa laakiin intii ka horeyso annaga howlgalladii waa wadnaa maantaba weerar xoog badan ayaa ka dhacay eh, goof guduud iyo meel ka koreyso oo lagu jebiyey ilaa iyo raboorka hadda saraakiisha ciidamada ay noo soo gudbiyeen eh, weli inay dad kale jiraanna suurtagal waaye sagaal qofna waa la oga dhimatay shan iyo toban dhaawacna waa ka qaadeen haddana waa lagu socdaa oo waa la daba socdaa marka howlgalladii iyo obreshinadii waa socdaan laakiin xoojintii iyo xooggiisii fayskii labaad inti laga gaarayo waa u diyaarsannahay waxaana aaminsanahay inuu sida ugu dhaqsaha badan uu kusoo afjarmi doono bulshada reer koonfur galbeed kulli waa wacyigashan yihiin bishii juun juulaay ha juulaay inay ahaydaan jeclahay yaan waxaan isugu yeernay siddeed iyo tobanka degmo guddoomiyaalkooda gobernatoriyaalka intaan ku wacyigelinay inay qayb ka noqdaan oberethonka inay shacabka wacyigeliyaan inay dadka diyaariyaan inay u diyaar garoobaan meel walba ay joogaan la dagaalanka khawaariijta waana diyaarsan yihiin waana eh, hadda ayagaa hor socdo eh, ciidamada oo maxay ahayde kaalmaynaya diyaarna u ah inay la dagaalaan waxaa ugu badan oo hadda aan shaqada aan la rabo howlgalka inuu ka bilowdo waa miyiga magaalooyinka dhan xor waaye dowladdaa joogto meesha ay joogaan waa miyiga miyiga wey meeshuu howlgallada ka bilaabanaya oo meesha looga daba tagaayo oo la rabo in laga saaro oo laga sifeeyo waa miyiga meesha ay dadka ku dhibaataynayaan oo miinada dhigayaan oo wax walba oo dhibaato baniaadankaas lagu suubay ay ku suubinayaan oo beeraha inay abuurteen ay u diideen oo xoolahooda inay dhaqdaan ay u diideen oy barakiciyeen oy diintoodii ku haystaan oy dhaqankoodii ku haystaan oo islaamnimadooda ay ku dhibaan waa miyiga waaye meeshay howlgalka ka bilaabanayana waa miyiga marka miyiga miyigaanagii waaye waa la yaqaanaa shacabkana waa yaqaanaan ciidamadana waa ogyihiin waa yaqaanaan meel kastoy tagaan waa looga daba tagaya lagama haraayo meel walba oy galaan waa loogu galaaya tuulo mii baadiyo waxaan jecelnahay ilaahay idankiisa sida uu madaxweynaha uu ku baaqay fayska labaad ee howlgalka la dagaalanka khawaariijta koonfur galbeed ka bilaabanayo inuu noqdo kii soomaaliya oo dhan ay kaga bixi lahaayeen oo muddada ugu badan uu qaatana bil ay kusoo afjarmi doonto koonfur galbeed oo dhan iyo soomaaliya oo dhanbo bil gudaheed looga saari doono insha allah horta maanta madaxweynaha baaq u diray mar horena waa u diray cafisaa loo fidiyey dadka dhallinyarada ah oo reer koonfur galbeed oo qasabka lagu haysta oo maskaxda laga qalday oo dadkooda lagu diray oo la dhibaateynayo nimankaas mabdaa qaldan wato waa la daba taagan yahay waa la qabanayaa waa la celinhayaa ummaddaa laga celinhayaa ka soo taga dalkiina imaada dadkiina u imaada waalidkiina u imaada cafis yaa la fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed cafis idiin fidiyey anigana cafiskaasaan taageersannahay cafisaa loo fidiyey intay goorgoor tahay berita asooxa badridaay intii la qaban lahaa maanta asagoo la jecel yahay ha yimaado oo nadiifa dadkiisii deegaankiisa u yimaado shaqaa loo abuurayaa waxbarashaa loo samaynhayaa dhaqan celin baa lagu samaynhayaa dadkiisuu la noolaanayaa waxaan u sheegaynaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad uga digaynaa ha ku daba dhimanina waxaan meeshay ku dhammaanayaan waa aragteen nololna idinma aha waana aaminsanahay dadka saddex nooc bay ku haystaan dad xoog baa lagu haystaa waa la qasbay dad waa la qalday dadna waa dad dhallinyarahoo meel loo socdaba aan ogeyn saddexdaba waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan hadda intay goorgoor tahay oo cafiska uu furan yahay oo loo diyaarsan yahay in la soo dhaweeyo isaga soo taga deegaankiiniyo dadkiinuu imaado madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftan green ayuu ahaa oo sidaad maqleyseen tilmaamay in koonfur galbeed ay diyaar u tahay in la bilaabo wejiga labaad howlgalka ka dhanka al-shabaab ee la in laga bilaabo deegaanada maamulkaasi dhinaca kalena wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya saalax shariif sayid cali oo warbaahinta la hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyey heshiis ay la galeen dhigooda wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta masar oo uu tilmaamay in soomaaliya ay wax badan ka faa-iidi doonto mararka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta safarkeen wuxuu ku qotanaa in heshiis is-afgarad ama brotocool aan la saxiixino wasaaradda awqaafta ee jamhuuriyadda masar marka heshiiskaas soomaali faa'iidooyin badan ayaa ugu jiri doonta insha allah hadii lahaydba waxaa ka mid ah heshiiska aan la soo galnay wasaaradda awqaafta ee masar kow in maadaama aan nahay shacab boqolkiiba boqol muslin ah toddobaatan in ku dhowna dadkiisa qur-aanka ay xifdisan yihiin in tartamada dawliga ee qur-aanka soomaali ay ka qeyb gasho tartan ahaan iyo garsoore ahaan tartan ahaan waayadii hore waa la diri jiray laakiin garsoore ahaan waxaan rajaynaynaa markii ugu horreysay ee soomaaliya garsoorayaasha caalamiga ee qur-aanka kariimka ay ka mid noqoto inuu noqdaan rajaynaynaa insha allah si ardada soomaaliyeed ama dadka xafaado qur-aanka kariimka ah looga khadmaayo wixii ay u baahan yihiin iyo howlahooda si fiican looga qabto sida oo kale in maxaa lalahay maadaama masar ay leedahay taariikh weyn oo soo jireen oo diinta islaamka ah in kutubada ay soo saaraan maraajicda waaweyn sida gaar ahaan maraajicda madhab madhabulimaam shaafici oo ayaga ay daabacaan in aan ka faa'iidaysano soomaali ay noo keenaan si firii ah taasna heshiiska ayuu ka mid ahaa sida oo kale in la tababaro a'imada ducaadda khutabada tababar fiican la siiyo fikriga iyo ictidaalka ee wasadiga ee lagu tababaro maadaama dowladdeenna hadda aan ku jirno dagaal khawaarijta aan kula jirna si culmo marna waaqiciyiin ah oo si fiican maxaa lalahay fikirkaas khawaarijka ah maxaa lalahay u cirab tira si loo helo in tababaro caalami eh, ah culmadeen iyo aymadeenna aqoontooda la kordhiyo upgrading lagu sameeyo insha allah waxaan rajaynaynaa waqtiyada ugu dhow in ah, dufcooyin ka mid ah culimmadaas ay gaaraan ah, masar si ay ugu soo faa'iidaystaan insha allah kaas waxaan rajaynaynaa inuu dawaab noqon doono sida oo kale ah, in ardada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ahludiinka ah ay siiyaan minxooyin waxbarasho ama deeq waxbarasho minxooyinkaas insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ka wada shaqayno wasaaradda awqaafta iyo animhadiintu annaga ah iyo wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa kaalin weyn ku leh marka waxaan kala shaqaynaynaa insha allah arday eh, ahluddiin eh oo ducaad eh oo mustaqbalka diinta iyo dalka u khidmeeya in eh, la diro ayaan rajaynaynaa insha allah marka guud ahaan heshiiska oo dhinacyo badan taabanayay wuxuu ahaa heshiis waddankeena soomaaliya aad eh, faa'iido badan ugu jirta Ah, waxaanu rajaynaynaa insha allah in ah, wakhtiyad ugu dhow ah, heshiiskaas maxaa la lahaay waxgalkiis ama outcomekiis ama faa'iidooyinkiis la heli doonaan rajaynana insha allah waxaan rajaynaynaa wakhtiyada dhow in arday soomaaliyeed oo tartamaysa la dira wakhtiyada dhow in soomaali aan ugu bashaarayno in dad ahlul qur'aaneh oo xufaad eh oo qur-aanka si fiican u xifdisan oo hadda ka hor aan fursad u helin inay garsooriyaasha caalamiga ay ka mid noqdaan in hadda kadib garsooriyaashaas caalamiga ee qur-aanka ay ka mid noqon doonaan oo meelo badan ay nagu matali doonaan ah, marka mar labaad iyo saddexaad ilaah ayaa mahadsan ah, waxaan maxaa lahay sidoo kale u mahadcelinaynaa dowladda aan walaalaha nahay ee jamhuuriyat muslim carabiya waxaan leenahay shukran calaa tafaahumikum macnaa wbaarak allahu fiikum ah, dhammaan mar labaad iyo saddexaad waxaan aad ugu faraxsannahay Ah, wadankeena hooyo in mar labaad aan kusoo laabana ah, anagoo fulinayna marka ah, ahdaafta xukuumadda dan qaran waxaan laba jibaari doonaa inaan xoojinno cilaaqaadkana khaarajiga eh. ah maalin dhaweyd oo arkayseen wasiirka waqaafta ilmaha diinta heshiis dhaxalgal ayaa wuxuu la soo saxiixday wasaaradda xajka ee sacuudi marka brotocoolaadkaas iyo heshiisyadaas waa socon doonaan insha allah wadamo badan oo caalamulislaami ayaan tegi doonaa heshiisi aan la soo saxeyn doonaa kuwa hadda wadahadalkooda uu noo socdaa kuwan insha allah waxaan rajaynaynaa waqhtiyada dhow inay nagu soo biiraan oo howlahaas aan laba jibaarn haddii ilaahay idma wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya saalax shariif saciid cali ayuu ahaa oo ka warbixiyey heshiisyo muhiima ah oo ay la gaareen dhigooda wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta masar oo markaa soomaaliya ay wax badan ka faa-iidi doonto barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal ku weli barnaamijka kulankan dhegeysaneysaan idaacadda kulmi inaad nagala socotaan dhegeystayaal markaana waxaa la warbaahinta caalamku qaarkood ay hadlayaan arinta ku aadan ciyaarta la filaya inay dhexmarto cristiano ronaldo ilionel misi oo kala matali doona kooxda p s g ee ka ciyaarta horyaalka liigwanka france iyo sidoo kale isku darka al nasar iyo al hilaal oo markaa ku wada ciyaari doona garoonka fahad ciyaartan waxaa markaa ay noqon doontaa mid ay wada sugayaan dad badan oo markaa xiiseeya ciyaaraha si gaar ah oo kala taageera xidigaha ugu laacibsan dunida ee christiaano ronaldo iyo leonel mise waxaa la filayaa in ciyaartani ay tahay mid runtii aad u xiiso badan waxyaabaha ciyaartan laga diiwaangeliyay waxaa ka mid ah iyadoo aan weli markaa eh, la dheerin in dad ku dhow laba milyan oo ruux ay markaa codsadeen inay helaan tikidhada oo ay markaa ablaagareeyeen si ay u daawadaan ciyaartan waana marka la eego ciyaar aada u xamaasad badan sida dadku u inay arkaan muddo kadib ama laba sano kadib in la arko misi iyo ronaldo oo wada ciyaaraya inkastoo ciyaartan ayan ahayn mid markaa rasmi ay tahay ciyaar saaxiibtinimo haddana dad badani waxay u arkaan inay tahay ciyaar markaa xiisaheeda wadata maadaama labada xidig ee ugu laacibsan dunidu ay isku arki doonaan markii ugu dambeysay ay wada ciyaaraan leonel misi iyo christian ronaldo waxay ahayd kulankii barcelona iyo juventus ee dhacay bishii december sanadii xilliga oo christiaano ronaldo uu matalayay kooxda zareada talyaaniga ka ciyaartay ee juventus waxaana markaas saddex gool iyo waxba looga adkaaday kooxda kubadda cagta ee barcelona oo markaa la kulantay wejigabax maadaama aysan u suuro gelin markaa inay fursad u hesho inay juventus ka adkaadaan Eh, dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeen waa madaxweynihii hore ee wadanka ruushka waxa uu leeyahay waxaa suuragal ah in ruushku isticmaalo hubka waxgumaada ee nucleer-ka haddii gaashaanbuurta naato ay isku dayaan in markaa ay kaga adkaadaan dagaalka ukrein iyo ruushka taageerada ukrein ay siinayaan taana laga adkaado xukuumadda moscow in lagu kala adkaado dagaalka nucleer waxay keeni kartaa musiibo ka dhalan kartaa in dagaalku noqon karo mid weji kale leh ayuu yiri medvedef oo isagoo ah hogaamihii hore ee wadankaasi rushiya waxa uu aaminsan yahay in markaa haddii gaashaanbuurta nato isku dayaan taageerada militari ay siinayaan ukrein in dagaalka lagu jabiyo ruushka ayna ku adkaadaan waxaa lan karta ayuu yiri in la isticmaalo hubka waxgumaada ee nucleerka marnaba ma lumiyaan dadka haysta hubka waxgumaada waxayna ku xiran tahay hadba sida ay u isticmaali karaan ayuu yiri medvedef hogaamiyii hore ee wadankaasi ruushka oo hogaaminayay intii u dhexeysay laba ilaa sanadii laba waxa uu markaa u muuqdaa dagaalka ruushka iyo ukrein uu weji yeelanayo iyadoo oo markaana sida muuqata haatan laga digayo duniduna ay walaac ka muujinayaan in markaa ay keeni karto in dagaalku haddii uu sii dheeraado dhinacyaduna ay ku lug yeeshaan in laisku adeegsan karo hubka waxgumaada ee nucleyerka dalka ciraaqdan markaan eegnana ugu laba qof ayaa la dilay daraasiinkan waa ay dhaawacmeen kadib markii eh, loo isticmaalay weerar toorey iyo waxyaaba lamida ah loo isticmaalo uu ka dhacay garoonka kubadda cagta ee magaalada basra ee koonfurta dalka ciraaq halka oo la filayay inuu ka dhaco finalka koobka carabta wasiirka arimaha gudaha ee wadanka ciraaq oo la hadlay warbaahinta aljaziira wuxuu sheegay in markaa laba qof ay geeriyootay halka siddeetan kalena ay markaa dhaawacmeen waxa eh, markaa arrintaa keentay in isbuurasho dhacday iyo dad kale oo markaa iyagu lagu is istaagay iyo isbuurasho ay ka dhalatay khasaaraha ka dhashay in laba ruux ay geeriyooto sidoo kalena ilaa siddeetan qof kale ay dhaawacmaan waxa uu sheegay in dadka dhaamo qaarkood ay ku jiraan xaalad aada u halis ah oo markaa ay wajahayaan dhibaatooyinka dhaawac ee soo gaaray kumanaan kun oo ruux ayaa waxay soo istaageen bannaanka garoonka la filayo in lagu qabto finalka ciyaaraha waxaana markaa isbuurashada dhacday ee sababtay in laba qof ay dhintaan sidoo kalena ilaa dad markaa boqol qof ku dhowna dhaawac uu soo gaaro barnaamijka kulanka keena dhegeysanaysaan idaacadda kulmina waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network

baxsay ilaa joogiyo siigiyo maroodiga socod dheer ku kulanyo soo wadaadh sababtii jacaylka saku neefla oo idi saballayn daraadeed kulma igu salaami sababtii jacaylka si kuneeb la oo idi sabalayn daraadeed kulma igu salaami dagan jalana saaxiib baderbay iho qobale sidirgam sabakula cayaartu sabakula cayaartu siyar waxaad ku dhahartee noqon allah oge siday noqon allah oge isaas eegnay gabadha soomaalida ka doortay

yar waxaad ku dhahatsiday noqon allaa oge isaas eegnay gabadha soomaalida ka doortay siday noqon allaa oge siday noqon allaa oge isaaseedna gabadha soomaalida ka doortay heestii sidirgamay aad maqlayseen maxamuud cali burc ayaa kuu luqeynaya ereeda cabdi qaadir muuse ee askari laxanka maxamuud ismaaciil xudeydi ayaa saaray dhextaalka barnaamij kulankan inayd aheyd heese kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin khamiis ah taariikhduna waa sagaal iyo tobanka bisha koowaad ee janwari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta sagaaliyo tobanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkaas saddex boqol afartan iyo lix cisho haddii aal dhacdooyinka maantaoo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii xoogagii muqaawamada loo yaqaanay ee xilligaasi la dagaalamay ciidamada etoobiya ayaa miina baaris ka sameeyey fariisimihii ay ka baxeen ciidamada etoobiya oo sanadkaasi ka baxay soomaaliya maanta oo kale sanadkii labada kun shan iyo tobankii duqii xilligaasi ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose allaha u naxariistay cali cadow oo loo yaqaanay cali jimiil iyo saddex qof oo la socday ayaa ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan jidka isku xira muqdisho iyo afgooye agagaarka isbitaalka xaawacbi maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun toddoba boqol siddeetan iyo saddexdii william biid ayaa noqday ra-iisul wasaarihii ugu da-da yaraa taariikhda dalka ingiriiska iyo caalamka isagoo xilligaasi loo doortay ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska william bid ayaa da-diisu waxay ahayd afar iyo labaatan jir maanta oo kale sannadkii kun sagaal boqol shan iyo tobankii diyaaradihii dagaalka jarmalka ayaa duqeeyey magaalooyin ku yaala dalka ingiriiska maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol labaatan iyo saddexdii dowladdii xilligaasi ee faransiiska ayaa shaacisay inay samaysteen gantaalkoodii ugu horeeyey kaasoo gaari kara masaafo dhan konton lix mayl maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii waxaa markii ugu horreysay la kordhiyey mushaarka madaxweynaha dalka maraykanka waxaana laga dhigay boqol kun oo doolar xilligaasi ka hor mushaarka madaxweynaha waxa uu ahaa toddobaatan iyo shan kun oo doolar ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo lixdii intara gandi ayaa loo doortay ra-iisul wasaaraha dalka hindiya waxayna noqotay ra-iisul wasaarihii afraad ee dalkaasi guud ahaanna waaga intaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n xubintii maanta kale waxaad duunka dhegeysanayseen oo qayb ka ahayd barnaamijka kulanka k n n markan dalka armenia haddaan eegno ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa geeriyootay saddex kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu dab ka kacay xarun militari oo ku taala dalka armenia gaar ahaan tuulada azat loo yaqaano oo dhacda bariga gobolka kegna kunik qoraal soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee armenia waxaa lagu yiri sida ay muujinayso xog hordhacda ah shan iyo toban qof ayaa geeriyootay waxayna dhinteen kadib markii uu dab qabsaday qeybo ka mida ah banaanka xaruntan military ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga armenia sidoo kale waxaa la sheegay in saddexda qof ee dhaawacantay ay ku jiraan xaalad halis ah oo dhaawacyo khatar ay soo gaareen xaaladu weli waxay ku socotaa baarid waxaynu doonaynaa inaynu ogaano waxa sababay dabka weli ma ahan xaaladu mid degan ayaa lagu yidhin qoraalka kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga armenia waxay dhacdadani daba socotaa qarax ka dhacay bishii agosto ee sanadii hore qeybo ka mid a ah dalka armenia qaraxaasi oo sababay dhimashada lix toban ruux iyo dhaawaca lixdan qof oo kale waxaana markaa qaraxyadaasi ay ahaayeen kuwo ka kacay qeybo ka mid ah ismayaal ku yaalay magaalada caasimada ee yerevan oo ah magaalo madaxda wadankaasi armenia azat halka loo yaqaano waxay dhacdaa xadka dalalka azerbaijan iyo sidoo kale armenia waana meeshii uu markaa ka qarxay dagaalkii xooganaa ee dalkaasi ka dhacay ama labada dal ee armenia iyo sidoo kale azerbaijan u dhexeeyey sanadii laba kun iyo labaatan dagaalkaasi oo ka dhashay muran dhinaca dhulka ah gaar ahaana gobolka negorno karabakh waxaana markaa markii dambe loo aqoonsaday gobolkaasi inuu yahay mid azerbaijan ay leedahay balse weli waxaa muuqataa in armenia ay markaa saameyn ku leedahay oo dadkeedu ay degan yihiin lix toddobaad khilaaf socday iyo dagaalo waxa sababeen dhimashada lix kun iyo shan boqol oo qof waxaana markaa uu kusoo dhammaaday heshiis ay garwadeenka ahayd raashka waxaana heshiiskaasi dhul badan ku dhumisay armeniya oo markaa ka dhaxashay wejigabax dagaalkii ay galeen kadib markii dagaalka looga itaal roonaaday oo dhinacyada dunidu ay ku loolameen waxaana taageero badan oo ay kala heleen kadib suuro gashay in markaa armeniya ay lumisay dhul badan waxaa la aaminsan yahay in dagaalkaasi uu markaa dib u qaraxay muddo kadib bishii sebteembar ee sanadii hore waxaa daraasiin ciidan ay ku dhinteen iyana qeybo kamid a ah xadka dalalka armeniya azerbaijan kadib markii uu dagaal dhex maray labada ciidan xiisadda u dhexeysa labadan dal ee ku wada jiri jiray midoogii sofiyeeti ayaa u muuqatay mid markaa cirka iskusii shareeraysay muddooyinkii lasoo dhaafay iyada oo markaa dad badan ay aaminsan yihiin in loo baahan yahay in shacabka labada dal ay markaasi si nabadgelyo ah ku wada noolaadaan si looga baaqsado in markaa dhibaato hor horleh ay imaan karto taasi oo keeni kartaa in mar kale dagaal uu dib u qaraxo ay wada dagaalamaan xubnaha wadamada armenia iyo azerbajaan ciidamadooda dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha wadanka etoobiya abiy axmed waxa uu markaa sheegay inay markaa qiimeynayaan xaaladda gudaha wadanka etoobiya si gaara arrimaha xumada baahsan ee dalkaasi ka jirta si wax looga qabto waxyaabaha ay u baahan yihiin oo ay ka mid yihiin in deyn ay ka heran hay-adda lacagta adduunka ee i m f waxa uu sheegay in etoobiya ay ku jirto xaalad aada u xun marka la eego dhaqaalaha ayna raadinayaan inay deyn ka helaan hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta loo yaqaano si markaa dhaqaalahaasi loogu soo afjaro dhibaatooyinka jira xabad joojintii ay wada gaareen t b l iyagana loo dhaqangeliyo si loo bilaabo waxyaabaha dadku ay u baahan yihiin noloshooda si wax looga qabto dhibaatada jirta sidoo kale lacagta ayaa hoos u dhacu ku yimid laga isticmaalo waddanka etoobiya arrintaana waxyaabaha ugu badan ee keenaya dhaqaale xumada baahsan ee jirta waxaa jira dhibaatooyin badan oo ku jira inaynu qiimeyno sida ay haatani tahay xaaladda dhaqaale ee waddanka iyo lacagteen hoos u dhac ku yimid waxaynu u baahannahay inaynu xaqiijino wararka qaar ma ah kuwo jira waxaynu u baahannahay inaanu hubinno ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasiirka maaliyadda ee waddankaasi etoobiya markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal adeeray qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalmaane waxaa la yidhi nalyahow bidhaamayo markaan aragnay baaqaaga boolaha mugdiga iyo rajadii moolka lagu buusay biriqday dareento indhaha waatan balacsiine awal horena waatan u begay bixitankaagiiye inaad birima tahay iyo anoo qiray buruudkaaga ducadan kugu bantooqaaya iyo maqal bayaankayga burji iyo allaha baaqigaa baawar kugu deeqiye inkoordada allaha kaa baashiyo juundabalooloowe xaafadaha ku sii baha dadkaa baahi kuu qaba e mugdigana ka saar booska waa sii baktinayaaye eh. biinsadiino bidixda iyo nagu xihan baylka war la yidhi habeen waa mugdi cadada u miciina dharaartaa ka macaan balse qofkan wax arkayn eh. labaduba waa iskugu mid warnamiyaw bushukuleel baaha karoonga laari baahana deriga karoonga laari bilaahana nebada karoong aryaadhaha mugdi gacan la taagaa waxay mudan allah ogaa la yidhiye eh. musbaax iyo mugdi indhaha u kala roon war cadho isciise allah u naxariista waxaan ka maqli jiray babuur meeldheer beer ka yimid musbaaxdu daaran tahay shufeerku maylku wado biran laga maarminiyo matoorku hadduu ka jabo waa muruge maogtihiin abwaamuudiin wali baarey usba maalmahaynee wali maalka waaley ma afugun la'aama moogshe malfadow war ilaahay ha u naxariistay sheekh cabdi ayuub wuxuu hore u yidhi markab laba musbaar jaban tahaan meel ka tolayaa maroodaan u buulaynayaa mangad yuurura maqal baan hangoolka u sitaa maalin iyo leyle anna kama maqnaan karo iyana iga lagama maarmaan anna waxaan maqli jiray mashaqa waatan oo kale iyo muruga ciilkeed ruuxii meel fokaa jira war kalemaanay war ma haysaan odayaashii shabaab heshiiska la soo galay ee cadaada shirka jaraa'id ku qabtay dabadeedna la soo xiray maxkamad baa la soo saaray waxayna dhaheen mar baa bakhtigu kuu xalaal yahay annaguna heshiiskii al-shabaab la galnay duruuf baa noo geysay wixii aan la galnayna been bay ahaayeen haddeerna go'aankii dawladdu ka qaadataan la qabna wargoyn odayaashu xabsi fiican oo dhaqan celinta ku wanaagsan baa lageeyaan u malayno markiiba si degdegay isku soo bedeleen warwarka ha iga dhexgelina waxaa la yidhi dadka waa la kala miirayaa muumin iyo gaale eh. munaafaq iyo shaydaanna waa inay midoobaane eh. isku dhinac ilaahow marsi ha ismutuxiyeene war odayaasha haddii la sii daayo berri hadday shabaab u tagaanay dhaha waxaan maxkamad murtadiinna soo saartay baa saarnaynoo waan qasbanin maxaa laga dhahayaa war shabaab meeshay ugu tageen markii hore xaradheer ahayd waana la qabsaday xaggay dambey ugu tagayaan war calaa kulli xaal odayaashaas sida loola dhaqmo waxay tusaale u noqon doontaa dad badan oo shabaab la mucaamila aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how intii shaalay arrin xumeed bal arkaasay u ordayaan intii shaalay arrin xumeed bal arkaasay u ordayaan saaxiibkay awaanguure hore wuxuu u yidhi gafuur duubata iyo indhaha good ku xirataaba gardaroy godkaagii waa lagugu soo galay war awaanguure waxaa kaloo hore u yidhi inuu ruux sidii mara gashtee bam isku googooyo halka ay ka soo guuriyeen godana weyddiiya war kalmaanee war ma haysiinin xawaaley tuul u dhowaa lagu magacaaba dhagaxow arroob miyaa ka dahay warba beerihii baa soo go'ay warba maxawuusaley baa ka soo baxday war warka iga dhex gelinine kabtaydi maaragtaa ka dhacday ninka koobiyiisii goobaha olya u dhiibtay dhaantiyaa taqaanay ma ahane eh. afartan iyo lagu dilaali la yidhi war ma shabaab baa adhi kala laayey aryaadhaha shabaab riihiyaa la daba dhigay war nafladirasow lama dhihin oo wixii bacda wada maaha war warkaa naga dhex gelinine eh. milatariga inaba suguddiiyo diyuurada iskaashanaya eh. ayaa ku dheelmaday cimaamadii guduudneedna sidii inay kontrabaan ay iska tuuriyeeyeen war cimaamadii kam qataltu waa riday dhaheen miya aryaadhaha war ma haysiina maalin kasta waxaa la yidhi mahay afar isugu tagtaba nisaa kasoo war hesha ka kadibna bayraqdaartu korkeenay rorogtaahaa la yidhi war cabdulow handambaabin afar maahee mahad salaad konton dilaaba loo bixiye maxaad ku falehe bahaalkii yaa baalayaadii waxaa buudaagay bayraqdaar bahaalkiyo baalayaadii waxaa buudaagay bayraqdaar gafuur duubdubihi ku dhacay waan ku diirsadaye ituma durbaanada tolo waan dabaaldegi war kalemaana war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh waa kii yidhi wejiga labaad koonfur galbeed buu ka bilaabanayaa madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareenna wuxuu yidhi bil gudaheed baan ku soo afjaraynaa war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi qof kasta geed miridhalaya ha talaalo war hadday shabaab ku dhuuntaanna sow halis maaha war gareen waa kamid mid maaha waxaa la talaalo madaxweynuhu yidhi war geedka garan waa la yidhaha laftarkiisu deegaankow garan waa ku yah marka waa shabaab oo kale aga war hedegooyin haddii koonfur galbeed bil lagu soo afjarayo jubbalandna sidee laga yeeli aryaa bishaarow su'aashaas axmed madoobe la rabaa inuu ka jawaabe horta jabuuti ma ka soo naqda war cabdillow war mahaysida shabaab baa haysta warnimayaho war mahaysiina madaxweynaha galmudug qoorqoora ka khudbeeye xaradheere wuxuu yidhi barbarkay ka baxdaa wabakay la qaleen war barbaru isagu hawsha ka waday miyaa jirtay war war mahaysida xaradheere galmudug ay ka mid tahay ilma adeerra yaalow galmudug galhareeni iyo ceelburaa ka dhimana garab eseeya war hadday go'aan kaa tahay garab waayi maysid war waxaa la yidhi dad wanaag u midoobo walaalaysa dantoodoo iska waansha xumaantaoo wacadkii alla oofshaa waddankooda xoraystee soomaalihay isku waafaqinaynaan kala weecanoo wadda maanta aan qaadno angoolow horaa waxaa loo yidhi ma loo dhashaa waddani mase waa la yska dhigi karaa waddani war waxaa looga jawaabay waa loo dhashaayo sideeba laysaga dhigi karaa waddani war waxaa kaloo la yidhi inta waaxid umiyo qalqiga wadar ahaantiiba wadka ruux wallaahiya ma jiro lagala waabtaaye qof walbaa wakhtuu sugahayaa wuu isla kacayaaye hawalwelin dadkaygow xaq baan weeshanaynay warana waxaan maqli jiray hawalwelin anoo nool war allah naxariistay wuxuu cabdigahaydh yidhi war ciyaayow adaan kuu warramayaaye hawalwelin war baan kuu ogahay wiy gandabadiiye waxyaha shabaab laga jaraad walabsan doontahay warlayawa nin welibaa dheegi jiray waayahay ku daaye wadaadeed maraysa waranu waxaan dhilaa

xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud ahaan waa inta dhegeystayaal barnaamijkii kulanka keena kala socoteen warbaahinta kulmiya anigoo cabdicaziz beerada barnamijka kala soconsiinaya cabdiraxmaan kiisaan farsameenay gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegaya heesuu ku luuqeeya allah u naxariistee boqorkii codka maxamed suleymaan tubeec heystii gufaaco nabadgelyo gudubtii nin qabaar garawaaisku hadshee aadkii kaa gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi weyde garashadaadii igaraabi weyde gargaarimay sidee gudurkaan habeenkii dhaxantay guura awada gudume dhibta angiilaayanay gargaarimay sidee gudurkaan habeenkii 한테 누라 sida geli abaareed awlgoonid